culimmada iyaga oo wixii asaasiyaada horta inoo shar meesha lasoo qarxiyay waxa ay ka qabto shariicada waa tii ay iftiimiyeen culimmada hadday noqon lahayd alkasb alxalaal haddii ay noqon lahayd alriba iyo khutuurada ay leedahay oo inaha waxaa waa mowduucii la xiriiray alxalaal walxaraam fi lislaam iyadoo aanu ka duulayna qowluhu jala wacala walaa taquuluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun haddaba biidn illahi subxaana wa tacaala anoo wax badan aanan sii qaadanayn culimmada maadaama kuraasta ay nagu yar tahay xaggaana waxaa inoo fadhiya sheekh almis iyo sheekh isxaaq iyo inta kale gadaal ka iman doonta halkanna waxaa fadhiya doctor cabdibaasir sheekh sultaan sheekh yuusuf iyo sheekh maxamed iyo doctor axmed insha allahu eh, waxaan isaga kii dhabaxayaa idinka iyo culimmadii biidn illahi subxaana wa tacaala su'aalaha marka si loogaga faa'iidaysto eh, markii baanu bilaabaynaa biidn illahi subxana wa tacala shalan waxaad moodaa qaybta in hablaha eh, la qadiya wax kala maaha su-aalihii iska yara hal iyo laba suaal aalunbaa la qaatay maanta laakiin ku idin horyaal waxaanu idinku daynaa waa culimmadii iyo soo dhowaada su-aalihii macalmuuse balqaybi baaraka allah fiikum walaal jamaal ma joogaa jamaal maxamed cabdullaahi maxamed cabdullaahi hadduu joogo maxamedna ma joogo nuux fadal bismi illahi raxmaan raxiim Eh, shalay haddana khaldanay waxay joogto laga hadlayay ahayd ma la samayn karaa ifta ummaddu ku midaysan tahay eh, de horta haba la sameeyo horta culimmadu ma midaysan yihiin ba afkaar ahaan iyo madab ahaan iyo ma midaysan yihiin su-aashu wataa weyn xataa intiina meesha fadhida inagoo iga ralliya eh, waxaan arkay sagaaliyo sagaashankii magaalada rabaad aan mar doore u tagnay waxaan arkay qolo mutakharijiina oo amba asar ka soo baxaan amba madiina ka soo baxaan amba islaamabada ka soo baxaan meeshay doonaana ka soo baxaanee dib koosh loo siinaayo oo la leeyahay qiraad aad akhrii kartiin ma jirto ilaa qiraa'adda waddanka maroog laga akhriya mooyaane mana iftoon kartiin ilaa iftaha wadanka amba maalikiya ma xasuusto imika xaaliyan madhabkooga inuu maalikiya yahaan u malaynaya haddaynan khaldanayn ma iftoon kartiin bimacnaa su-aashu waxay tahay bismillaah qolada maamulka ilaah idin barakeeyo way wanaagsanaan lahayd haddii codka aad naga hagaajin lahaydeen maxaa yeele hadda nuux intuu hadlaya hadalkiisa waadix ma ahayn oo ma inaan maqli karin baaraka allah fiikum waxaa laga yaabaa inaad idinku maqlayseen laakiin innaga ma maqlayna baaraka allah fiikum marka codka waa ficnaan lahayd laakiin hadalka waxaan ka fahmay nuux ma la samayn karaa ifto halkaa loogaga hadlay qadaayaadka innaga ina haysta ee fiqiga ah culimmaduse ma ku midaysan yihiin masalada ayadaa ka madab soo intaa un mahay nuxurka hadalkaaga maxaa dheer wax kaloo dheeri ma jiro laakiin khaasatan tan guryaha dee innigaa yurub jooga haddaad codkayga maqlaysiin innigaa yurub jooga waa inaad qaraar cad ka soo saartiin baynu lahayn maraakiista loo qaybiyo ayib gaar ahaanna si practical loogu sii dhaadhaco arrimaha la xiriira guryaha iyo wax la mida su-aasha iyada ah waxaan ku hormarinayaa dabcan xaggaana usii dhaqaaqaya xaggana usii dhaqaaqaya sheekh yuusuf kusoo dhow baarak allah fiik الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد diinta islaamku waxay leedahay wax la yidhaahdo qaطciyaad iyo dhanniyaad masaa'isha qaarkood waa masaa'il go'an oo aan khilaaf lahayn weji nadarka iyo aragtidu ay isku kala gedisnaan karaynin maxaa yeelay waxay ku dhisan tahay aasaas xoog leh oo nas cad ah walaa ijtihaada maca nas naska asagoo jira ijtihaad lama ogola iyo maskaxda bini aadamku sababkii ilaahay subxana wa se u soo dejiyo weeyaan diinta lama bedelayo wadaadadu iyo culimmadu xaq uma laha diinta say rabaan inay u dhisaan ama u dhigaan waxay doonaan ay ku dartaan waxay doonaan ay ka yareeyaan diinta ilaah baa soo dejiyay subxaanah wa tacaala culimmadu waa muballiqiin alla wuxuu yiri bay gaarsiinaya waa weriyaal weriyuhu warkaa loo soo dhiibo unba gudbiyaa soo waxba kama bedelo haddaad fahamku waxaan leeyahay waa weriyaal culimmadu wixii ilaahay u dhiibay rasuulkuu sheegay oon bay weriyaan ee macna ma dhaliyaan ayagu yacni ma keenaan fikradda ma keenaan marka laga fiiriyo waxyaalaha qadciyaadka ah oo aasaaska diinta islaamka maalan yurub oo kale waxyaalaha inoogu dhibka badan oo inoo haysta oo aanan suurtagal ahayn aan wax ka bedelno maalinta jumcada ka mid ah hadday isu tagaan fuqahada dhammaanteed ee yidhaahdeen maalinta jimcada aanu rarno ee axad aanu rarno ama ma garanaysaa sabti aynu rarno waxa weeya waxba kama jiraan waxba awood uma ay lahaa arrintaas soo sax maaha fasax sabtigi waa fasax eh, axaddii eh, waa fasax salaaddii jumcad waxay ku soo aaday wakhti maarata la shaqaynayo haddaan intaas u tagno aynu idhaahno ijmaac waxaan samaynay waynu rarnay salaaddii jumcado sabti baan u rarnay takfiiran liacdaadi lmuslimiin muslimiinta dukanaya saan ugu fudayno oo dad u farabadino waxay noqonaysaa salaadaasi hal bacaad lagu lisay noqonaysaa waxbana ka jira mayso maxaa yeelay majaalkii oo lahaa ma aha xaqay u leeyihiin muslimiintu ma aha masaa'isha qaarkeedna waa masaa'il aan go'onayn ee ay dhici karayso qofka faqiihaahi ama oqon u leh shareecada inuu maarata qiyaaso masaladaana inta ay la eg tahay ou qiyaasi karayo weeyaan oo maarata masale qadciyaad aan laskuna khilaafi karayo masaladaas wajahatu nadarku isbedeli karayaan waxaan leeyahay dadka degan yurub masaa'isha qaarka ahoo go'an oo marka qaarkood timaada oo duruufta iyo wadanka ka dhashay majaalis baa jirta waxa weeyaan hore waa laga jawaabay kutubtu waa buuxaan mujaladaad baa laga qoray majaalis cilmiyaa jirta ijtihaadkii fardiga ahay oo halka qof ah maanta ma aha waxa weeyaan jahaabido iyo rag birarka calaliyay oo fiqiga ku faceel dheeraaday oo aqoon u lahoo garan karaya masaa'isha meesha lagu xirayo iyo magaranaysa waxay noqonayso raggaas baa maaragtay jira maanta majaalis fara badan baa jirta culimmada soomaaliduna noocaas bay ka mid yihiin marka waxay oon u baahan tahay masaa'isha qaarkood ma dhahay waa maxsuum oo la laysku wada raaci karayo oo ilaahay subxaana wa tacala nicmadiisay kamid tahay inaan isku raacin eh, dadka maarata masaa'isha ijtihaadiga ah leanna waa soconaysaa noloshay la soconaysaa maalinba waxbaa ka bedelmaya wax cusub baa imaanaya soo sax maaha marka masaa'ishaas mushkila ma lahaa ninkii u baahan masiro gaara ay qabsato ee aan maarata majaalistii iyo majaamicdii cilmigaa u laaban karin ha u yimaado ragga aqoonta ula doctor cali iyo ragga jooga ha weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ah, dadka ahlu cilmiga ah la weydiiya laakiin macnaheedu ma aha masaa'isha inaan la bislayn ama aan la calayn ma aha ma jirto masale baxhi u baahan maanta oo aan wax laga qorin ma jiraan maarta oon laga baarinin wallahu aclam jaza allahu khayran sheekh yuusuf tabcan masaladuu soo koobay wuxuu inay u baahan yihiin maraajic markay loo gudbo iyadoo aanan kusii fogaanaynin waxaan u baahanahay su-aasha kale markiiba in loo gudbo baaraka allah fiikum sheekh muuse kusii gudub baarka ah, maxamed cabdi sheekh abu talxa iyo sheekh mustafa haddii ay iman lahaayeen fiicnaan lahayd eh, ah, maxamed cabdi waa raggaa shala qoray adiga fadlan bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdi xuseen eh, su-aashii shalay culammada la weydiinaayo ayaan daba socdaa ee eh, ku oglaheed arrimaha guri iibsashada iyo wax lamid ah eh, wadaadada sidaan ogahay culammada soomaaliyeed aad bay soomaalida u ixtiraamtaa waana ka dambeynaa waxay noo sheegaanna waan qaadanaa dhibaatada meesha taalla waxaa weeye dadka hadda ku nool waddamada iskinefiyaanka ama khaasatan norway dhib badan baa ka haystaa xagga deegaanka shalayna wadaadka wuu ka dhawaajiyo wuxuu yidhi wakhtigii asxaabta diinta ay soo degaysay timir baa la cuni jiray teendhaa la seexan jiray arrintan meesha taalle aan ku noolnahay waxaan ku noola nuur boland baan ku noolnahay waa dhul aad u qabow meel teendha la dhigan kara ma aho gaaladii iyo guryahaan la noolayna dadka soomaaliyeed waxaa lagu qasbay guryo inay la qaato dhib weyn baana lagu jira ubadka in uu ku sugan yahay waan kala hayaamnay afarta jahe oslo waa la kala guuraa wadaadka meesha nala jooga miskiin sheekh cali asaga laftiisu dhowr jeer baa su'aalo soo weydiinay wuuna ka gaabsadaa waayo arrinta waa arrin u baahan weyn oo u baahan culammada inay maarata isla meelgaaraan keligii go-aanka ma qaadan karo hadduu wax dhahana keligii ka cumbar lagu noqoni waa wada dhantihiin maanta culammadii fiqi ku takhulustaa fadhidaa doctoriin baa fadhiyaa arrintan soomaalida dumarka meesha fadhiya iyo raggan ininka maanta inaga warsugahayaan dhib weyn baa jiraa dadka guryihiina waa lagu qasbaa waana laga qasbanyahay wax la sameeyana waa laayahay inigana maxaa dhahdeen guri lama qaadan karo oo sidii dadku u noolaan jireen asxaabtii lamid baa mar walbao marka maxaa loo bahan yaha isbabar dhigtaan nolosha maanta lagu jiro wacyi rasmiga aad fiirsaan baa loo baahan yahay tan kale shalay waxaa la yidhi ardayda iskuullada dhigtaan ee jaamacadaha dhigtaan lacagta s s sweden laga dhaho ama anagan aan dhahn loona ma qaadan karaan soomaalida ilmo badan bay dhashaa siddeed cunug sagaal cunug baan dhalnaa ilmihii tromso tronheim bergen bay jaamacadu u ma awoodid ilmahaada inaad dhahdo lacag ayuuta ama hagbad u gashada kaga bixisid sideed cunugoo jaamacada wada aaday dee horaantiina maasha allah aad baan u dhalnaa waa ogsoontihiin marka ilmihii haddii la dhaho lacagtaa ma qaadan karaan oo dee wax bartaan khasaare ayay ku sugan tahay waxbarashadoodii aqoontoodii dee maxaan u aragnaa ilmihiin in lagu dhiirigelinaya waxbarashadii inay waxbana dhiganin oo la leeyahay iska jooga guryihi oo markaa aan noqonno anagoo horaantiina lagu xamanahay dad aan shaqaysanin ubadkii wax soo bartay oo si fiican u baasanaya jaamacada aadi karin xaggii lacagta daraaddeed arintan maxaa loo baahan yahay culammada inay ka dhawaajiso si fiican fiqiga iyo arrimaha u dhexgasho insha allahu tacala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu weli waxaa moodaa technically in codka uu nagu soo noqonay waxaa moodaa hadalka duuduubahaan inaan u fahmnama innaga si fiican u maqli mayno baaraka allah fiikum ha moodina inaan isdhegatirayno waa laakiin xoogaa eh, su-aashan waxaa mooday shalay inaanu ka jawaabn labaatan sana inaan nasuga ku heshiinaan mooday weli laakiin waa soo taagantahay bal wehliya waxay taagan tahay guryihii iyo waxbarashadii duruuray taagan tahay waa duruura idinkana waxay soo taagan tihiin waxaan lama qaadan kara bal halkan kusoo dhaway sheekh maxamed xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta towfiiqdii khayrka wanaagga allah na waafajiyo xaqa iyo nuurkan allah nagu toosiyo allah nagu sugo annagoo ku sugan allah nagu dilo walaalahay shala war la idiin dhammeeyey sheekh yuusuf iyo sheekh cali ilaahay cumrigooda allah barakeeyo ribo ninkii dagaal u diyaar garoobaayo asaga iyo rabbulcaalamiin albaabku waa furan yaha ninka raga laba xaniyood adaa jeebkeeda waxay ka soo saarta aad ka jirta soomaaliyaad tihiin kelmad aan shala rabay sheekh cali a wax yar ka taabta wax kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa joojiyey kaa xarimay albaabkii lagaaga aad uga bixi lahaydna waa lagu diyaarshay laalaab ha aadin war tiraad ka badateen xoolo idinkuma yara xoog idinkuma yara ayuutaa taqaaniin ayuu tag guriga maxaa u samaysi weysan oo qaanuun leh toban nin labaatan nin hadday isku duubmaan toban sano gudahood guryaa gadan kartaan rag sameeyaan ogah laakiin waa rag isdhaarsaday qaanuun ama banki ha noqoto qoo lala heshiiyo looyar leh ayna ku tasarufi karin tobankaas lacagta ay hal mar aysan wada bixin karin ilaa kulligood ay isku raacaan maahan dhul bannaan intaa gadataan sano sanadu dhisa sheekh xalaal hadday hataa cod loo qaada nooroy maanta liraa xaaraan waa la xalaalaynaa wax soconayo ma laha waxaad ku fikirtiin xaaraan mar kasta xaaraannimadeeda joogi haddii hataa reer galbeed oo dhan caalamkii oo dhan oo u codeeyo <laughs> oo cod loo bedelo ilaa meeshaan codaa ka jira sama shala wax waa xaaraan aha birita xalaal noqon marka walaalahay nuqdada ku saabsan guryaha ragga ay dhab ka tahay inay guri ay gataan ay rabaan tiradiinna isku duuma meel ammaanada iyo wax walba hadday dhab idinka tahay laakiin haddaad laallaa rabtid albaabka jahannamo qofa laga celinayo ma jirta shaadaadii iska celin ribo nololna ku raaxaysa guri kuu deganaa maayo waxaad raanaysa meelaad ku degtid qabow ka gashid wallaahi gurigaada asoo gudihiisa diirnay jahannama kuu soo geli maxaa kuu geeyay isu taga tagaasiyaa ku gadatiin intaasu tagtaan guryaha maxaasada lou yeeli laadihin ayuutaa taqaanin ayuuta khayr furta guri aad ku wada gadataan hal dhuloo bannaan oo waasica oo dhul gurigiiba villo ay qaban karto iibsada marka hore sanadkiiba hal door hala dhiso bis wax yar kadib aa guryo ku yeelanaysin laakiin haddii layska daba wareegaayo waxa la raadin wallaahi waa ku dhaarana qof walbuu ogyaha wax inay xaaraan yihiin laakiin wadaad kaarka uxoqow raadin maaha taas sheekh xalaal waa xalaal waa caddahay shala laydiin caddeeyey xaaraanna waa caddahay taas guryaha bangiyo waxaa jira shala sheekha show idiin sheegay u yimaadeen ay fiiriyaan isla fiiriyaan kan ugu macquulsan waayo guriga ta'jiil waa ku gadan kartaa laakiin lacagtiisa inay degan tahay shan boqoloo kun suuq waxaa laga yaaba inuu ka joogo afar boqoloo kun boqolaa lagugu daray laakiin wax kugu darsamaayo ma leh gurigana shardi inuu magacaadu saddexan ku qoran yahay ayaga warqadaha la isla haysto maalinta aad rabta aad gedi kartid marka xor awta ma ogola waddamo aan ka nimid bangiyaa isku dayay inay xalaal boqolkiiyo boqol furaan waa loo diiday muslimaha waa gaalo waayo adduunkan dadaa ragga wareerinaya koox yaraa wax qasaysa dadkan inay addoommo u noqdaan marka walaalahay arrinta ku saabsan guryaha ayuu ta furta rag isdhaarsi labaatan toban boqol isu taga wax yara wax ku gedi kartaan ama arrinta daraasada reerka hadduu sagaal yah siduu walaalka sheeg ka soo qaad cunug cunug ha laysugu tago ha lasoo saaro hal cunug jaamacadda ha laga saaro ka kale ha laysugu tago ha laga saaro ha shaqo bilaabo ha laysgarabsado adduunka dadkasay wax ku soo saartaan muslimiinta ogaada laakiin annaga markii keli noqota ragaan nahay laakiin markay wadartaha laysu keeno tahay inkaaraa nagu dhacday hadda fatwa walaalkay ka hadlaya in la sameeyo cilmi naguma yara culummo naguma yara marka insha allahu tacaala laakiin waxay u baahan tahay fatwadii dowlad ummad isku duuban intaasoo dhanna waa la la'yaha waase imaan in sha allah tacaala jazakum allahu khayran wsala allah calaa nabiyina muxamedin wasaxbihi waslem eh, dib qaar ka midihii waa loo soo celin doonaa bal hor su-aalahana daba marno waxaa inay iyadu keliya soo laalaabato haye suaasha kale gudbi macalin ah. qaybta waxaan u malaynayaa gabdhaha xaggooda in gacanta laga taagay ma garanayo Ah, dumarka meeshii loogu talagalay miiskii iyo mikrofoonka wuu yaallaa laakiin wuu maran yahay ah, cid aan gaari karo oo gacanta taagaysana ma arko marka gabdhuhu haddii ay u baahan yihiin in loo dhiibo waxaa ficnaan lahayd inay meeshooda kusoo dhowaadaan mikrofoonka iyo miiska waa u diyaar ah, maadaama aan anigu dadka su-aalaha ama ka soo qorayo ama aan idiin dhexeeyo dadku masalada ribada inay xaaraan tahay waa idinla qaateen wayna og yihiin laakiin waxay leeyihiin duruufaha adag ee jira ee aanu sharaxnay iyo qaar aanan sharaxi karin ma jiri kartaa meel la odhan karo daruuriyaad oo inta culimmadu qiimayso looga bixi karo laakiin masalada inay xaaraan tahay oo aan la geli karin waa idinla qaadana waxaa dhici kartaa waalidiinta qaar aan la kulmay inay dadka qaarkood haystaan ilmo xanuunsan oo dowladdu ay ku yidhaahdaan ama waa laydinka qaadaya ama guri u qaada marka duruufaha gaarka ah ee yimaada sida loo daweyn karo waxaan jeclaan lahaa culimmadu insha allahu tacala inay qodobkan ka hadlaan su-aasha saddexaadna waxaan u dhiibayaa maxamed cabdullahi falantaqadam mashkuura waxaad u dhiibtaa insha allah sheekh abu talxa iyo sheekh almes labadooda bal hormari Eh, <clears throat> alxamdu lilahi wa bacd eh, runtii maana ku intibaahin anigii sheekha waan isku yar jeednay markaa eh, maana ku intibaahin mas'alada markaa laga hadlayay sax fiqhu alaqaliyaat waa wax jiri karaa markii laga hadlayo fiqhu alaqaliyaat laakiin xuduud bay leedahay fiqiga laftiisabaa xuduud leh marka waxaan jeclaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala masaa'ilka noocana doctor axmed araways iyo sheekh yuusuf iyo inay taxliiliyaan in sha allah baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu siduu walaalkeen hadda ka dhawaajiyiba inay ribada xaaraan tahay qof isku hay ma laha oo qof kas wuu ogyahay waxaan raba inaan ku darsadoo keliya Eh, dadka waxaa u malaysa inay sugaan ilaa daruuriyada laga gaaro oo qofka waxba kasii ballaandegaynin asagoo kasii taxadirin ka hor waxaa arkaysaa in eh, reer dariskaaga ama asxaab lagu qasbo inuu guri qaato oo guri laga kirayna u waayo adiga adigoo og a ah, waxaa sugaysaa ilaa adigana oo lacagti inti la egeed waxaa jirta in tagta hadday kusoo gasho guriga lagu diidaa kumuunaha ah laakiin dad badanoo intaas soo gasho birbaad deganaa joog daruuriyi mataa waa su-aasha meesha taagan daruuriyimiya adigoo heli kara guri ijaar imisaa degan guri ijaar oona lagu qasma guri kumuuna ninka degana lagu qasba inuu guri karda way dhici karta ilmo badan haysid laakiin weli haddii aad kasii taxadirtid adiga xaaskaaga haddaa wada shaqaysiin waxaa dhacaysa in intagtiin uu kordho oo lagu dhaho guriga ka guuraysaa laakiin waxaa ka taxadiri kartaa intagtigaaga inta lagugu talagala inay kusoo gasho aadan waxba intaasu iska ekiis waayo waxa kusugaa waxa waaye inaad rabi u bariirtada kusugayso marka waxaan ku diri rabo waxa waaye in balan qofka uu yeesho oona kasii taxadirta biyo intii kusoo gaarina la iska moosaa inaad ka sii taxadirtid oo ku fikirtid in tagtigaas intay kusoo galeed sanadaha soo socda maxaa sameeyaa ugu hortagi karaa inaan rabo kaadaan dhanka loona kaasaha raba inaan ku daro ardayo badanaa jiro oo qaadan loona kaasaha istibaan keliya ku ekaystay aana dayn qaadan oo isdabare norwejiga norwejiga aan la noolnahay ilmahooda sannaday fasax qaataan laba sanay fasax ka qaataan jaamacadda si ay u shaqaystaan lacagtay ku dhigan lahayn jaamacadda iyagoo gaala ah waxay ka taxadirayan markaa weydiisid waniba maxaa sanadka u joojistay wuxuu ku leeyahay aniga waxaa rabaa inaana diinta ugu badan oo waxaa rabaa inaa soo shaqaysto oo lacagteedaan ku galo marka waxaa dhihi lahaa norwejiga hadduu gartay inuu shaqaysto asagoo aabbihii hooyo caawinaa haysta oo sistem haysta uu diidan yahay diinta adigoo muslim diinta laguu diiday inaa u bareertid aadhaadid oona laba sana ka baaqana si aa u shaqaysatay lacagta ku gali lahayd waxau arkay adigaa fikir waasad adaa dadaali waasay waxba culimmadii aa lagu qabsan daruuriyo waayo waxaasaa lagu qabsan assalamu calaykum baarak allah fiihi dabcan eh, waxaan u malaynayaa in walaalkaas wax badan fahmay oo ah kayska marka laga hadlayo culimmadu masaladu masale cad waay saad idinkuu sheegtayba inaad la socotaan halka waxaan u fadhinaa xuluul rag economics bartay rag waxbartay intubay ku jiraan afkaarta in la isku keeno eh, mahaal waaqicna uu keeno laakiin hal arrin aan ku daro maantana waxaa lagu meeraysanayaa daruuro daruuro maxaa la dhahaa daruuradu haddii la yidhi tubiixu lmaxduuraat waxaa daba taal tuqadar biqadariha laakiin intaan daruurada la isla gaarin annaga situation ahaan daruuro ma gaarnay waxaad og tihiin dastuurka waddankan waxaa ku qoran qof walba xaq wuxuu u leeyahay meeluu seexdo iyo wuxuu cuno iyo wuxuu cabo inuu hayo maalinka aad aragtid alaabtaada bannaanka taal inaad sheekh su'aal aal weydiisad waa qalada daruurow laakiin inta aad guri heli kartid daruurada weli mayna gaarin marka baashan culummadan yurub bay ka wadimid waa idinla socdaan marka yaan maantana la dhihin waa daruuraysannahay oo baashu indhaha indhaas iyagu xataa way fahamsan yihin marka haa marka in wax laga dhaadhacayn karaa mamaba gelaysaba hawshaas marka daruuro maxaa la dhahaa waan is ognahay maalintaad aragtid ama maalinkaad aragtid alaabtaada iyo sariirto bannaanka lagu soo tuuro ciyaalku ay qabowga joogaan way weydiineen masaladaas waa waa waa baktigii ku bannaanaa oo kale hadal kaba taagin laakiin ma gaarin xadda duruura oo waxaan u baahannahay mawduucana dabcan layskama fatwooda iyadoo aan qaanuunkii la daraasayn awdaacdii la daraasayn circumstanska waddankaana la daraasayn taana runtragii waanu ka hadalnay biidn illahi subxana wa tacala sheekh yuusuf aan kelmad ku daray ku dheeraan maayo sheekh cali khayr allah siiyo waxaan ogahay in badan horta dadku daruuro ma yaqaaneen sharciga wax la yidhahdo waa wixii khaansiir loo banneeyo iyo khamri cabitaankiis daruura markaan ka hadlayna naf ay dhibaxayso labo dadka ka hadlaya daruurada riboo dhahaya horta guryahaad soomaaliya kuleedii soo iibiya fahmaysiin iyo dhulkaada ku jira nin walbaa guryahoonta xagga ka dhistay ayuu leeyahay xagga daruur baa iga haysata oo horta kuwaa soo iibi alaabta xaggaa la soo qarxiyo horta baaraka allah fiikum taa marka ay markaas ka diwaan isla iman doonnaa insha allah qodobka kale biidn illahi subxana wa tacala doctor cabdibasid baan kelmad siinaya insha allah طاعمة شيخ أحمد اقترس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ما بعد beri hore kutubaha dadka islaamiinta ay qoraan oo mashaakilaadka ay kituba akhrin jireen waxay dhihi jireen mushkilo aan shareecada islaamka ka abuurmin ee dhaqamo kale ka abuurantay hadhow haddii la yidhaahdo islaamka ha lagu daaweeyo gardaraa ka imaanaysa sababtoo ah marka horeba bayca islaameed iyo bayco sharci dhexdeed mushkiladan kama dhalan meel kale ka dhalatay waxaan ka wadaa maalan sharciga islaamka horta gaalo inaan la degno noomaba ogolaba anaa barii'un miman sakana bayna daharaani alkufaar u dhaha nabigu calayhi isalaatu wasalaam maxaa dhacay laa yatraa'a naaraahuma soomaaliduna waaba ka mahmaano waxay yidhaahdeen deriskaa diintiisoo kuu yeelaa ama deriskaa kumana caddeeyo kumana madoobay diintiisoo kuu yeelaa marka shaki waxaan lahayn meel aan lagu ogolayn marka horeba haddaad timaadid oo sharci darro ku toogtid adigii baaba sharcigii ka baxsan sharcigiiaan haddana ku habaynaa macquul maaha haddana inaad tiraahdid waxaan ku tacadiyey sharcigii ayaan shalay ku soo tacadiyey oo mas'alo ka mida inaan gaalo dhex deganaano aan ubadkeena aan keensanno loona jeedo wixii nabiga uu ka diga calayhi salaatu wasalaam ayaamihii hore waddanka lagu cusboonaa oo dadku ay shaqaysan jireen xamaasada dacwada ay jirtay waxaa la islaa waaba kanaa meeshaan yurubaaba dacwo fiican ka socotaa laakiin cabbaar markii la joogay ilmihii ay soo koreen dadkii hore ay daaleen ay mashquuleen dacwadii wax yimaada la waayey masaajid wax ka faa'idaysta la waayey ilmihii meesha ku kore wax walba iska dhaafe maaragtay ilxaad iyo tashkiik alla ay ka shakisan yihiin ay ku koreen ee laga yaaban yahay su'aalaha ay ku weydiinayaan iyo waxyaalaha ay ku weydiinayaan dee dhibkii hadda waa la arkay waana ay maaragtay muuqataa marka haddana in la yidhaahdo sharci la'aan aan ku soo galnay sharcinimo kale aan ku darsano sharci darro kale waxyaalaha muxaramaadka wixii shirki ka soo hara iyo taariku salaadnimadu ribada wax ugu weyn bay ka mid tahay imaam maaliga ninaa su'aal weydiiyey waxaan arkoo yidhi nin khamro intou cabay maaragtay dayaxa laacayo oo le dayaxan soo fujinaya markaasan waxaan ku xila dalaaqou yidhi haddayba khamrada wax ka xun ka xaaraan xuna ay jiraan inuu xaaskiisu ka furayayo ku xila dalaaqo imaam maaligaa loo tego waxaa layidhi ninkaa xaaskiisa ma ka furantay mase kama furmin aayaadkiibuu fiirfiiriyey xaadiidtii waxau dha niyo xaas waa kaa furantay maxaa dhacay khamrada xaaraant waxaa ka hor ribada ilaahay wuxuu yidhi fa'danuu bixarbi min allahi wa rasuulih waxba dagaal la ogeysiiyey ribada ayaa ka jirta ee eh, marka ikhwaani culummadana ha dambaajinina idinkuna ha isdambaajinina waxaa weeye waa jiraan dad hadde waxaan iska xalaaleeyo ama carab ah ama soomaali ah eh, soomaaliduna waa ka gabayday oo ninaa wuxuu yidhi culummada un sidaas qaar baa qaadanoo falane ayagoon qawiga gaarin baa qiilka loo xulay ayuu dhahay ayagoon qawiga gaarin ayaa qiilka loo xulay soomaalida odayaalkii waa ay yaqaaniin dad mas'alada qawiga oo xoog gale ee maanta ma arkaysaa naska haysata ictimaada iyo dad meelaha qiil loogu raadiyo timbiin in la rabo qiil loogama waaya yidhahdaan soomaalidu yaa marka calaa kulli xaal daruuro qofka guri ribo ku qaadan kara wuxuu heli karaa soomaaliya inta u guuro inuu iska dego oo dhulkiisiiba oo labadii sharci darraba isaga baxo gaaladii uu dhex joogay iyo dembi ku soo goorsado lacagtaa ribo ku qaadanaysid ku guur ee dhulkaagii u guur ama dhul muslin u guur ee markaas ku noolaaw marka baaraka allah fiikum su-aasha kale u gudub maan dabcan hablihii baa soo fadhiisay marka kusoo dhowaada weliba saddexdiina su-aalood insha allahu tacaala israacsada maadaama aad muddo maqnaydeen kusoo dhowaada bismi illah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu su-aasha rabo inaan weydiiyo sheikha waxaa weeyaan n sheekh maqaaxiyaalka yani waddankan ku yaalo waxaa jiro maqaaxiyaal yani dad muslimiina ay leeyihiin mararka qaar wax cunto bay ku dhahayaan waa xalaal tan ku dhegana waa khansiir soo yani ma lagada kara oo xalaal miya su-aasheeda waa taa asalaamu alaykum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu su-aasha labaadna waxa waaye sheekh meesha aan ka shaqeeyo mararka qaar waxaa la keenaa hiribka qaansiirka marka taabashadiisu xaaraan miya mararka qaar waxaa dhacday inuu qof dirsado aan u soo qabto marka taas maxay diinta islaamka qabtaa su-aasha saddexaadna waxa waaye dukaan oo wax xaaraan iyo xalaala lagu gado ma laga shaqayn karaa culimmada iyaga oo Eh, wixii asaasiyaada horta inoo sharxay horta diinta islaamku eh, mabaadi dhowra ee eh, meesha lasoo qarxiya waxa ay ka qabto shariicada waa tii ay iftiimiyeen culimmada hadday noqon lahayd alkasb alxalaal haddii ay noqon lahayd alriba iyo khutuurada ay leedahay oo inaha waxaa waa mowduucii la xiriiray alxalaal walxaraam fi lislaam iyadoo aanu ka duulayna qowluhu jala wacala walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun haddaba biidn illahi subxaana wa tacaala anoo wax badan aanan sii qaadanayn culimmada maadaama kuraasta ay nagu yar tahay xaggaana waxaa inoo fadhiya sheekh almis iyo sheekh isxaaq iyo inta kale gadaal ka iman doonta halkana waxaa fadhiya doctor cabdibaaso sheekh sultaan sheekh yuusuf iyo sheekh maxamed iyo doctor axmed insha allahu eh, waxaan isaga dhabaxayaa idinka iyo culimmadii biidn illahi subxaana tacaala su-aalaha marka si loogaga faa'iidaysto eh, markiiba waanu bilaabaynaa biidn subxaana wa watacaala shalan waxaad moodaa qeybta in hablaha eh, la qadiya wax kalaa maaha su-aalihii baaba iska yara hal iyo laba su-aal unbaa la qaatay maanta laakiin microfonku idin horyaal waxaanu ku daynaa waa culimmadii iyo kusoo dhowaada su-aalihii macalin muuse balqaybi baaraka allah fiikum ah, walaal jamaal ma joogaa jamaal ah, maxamed cabdullaahi maxamed cabdullaahi hadduu joogo maxamedna ma joogo eh, nuux fadal bismi illahi raxmaan raxiim eh, shalay haddaanan khaldanayn waxay joogto laga hadlayay ahayd ma la samayn karaa ifta ummaddu ku midaysan tahay eh, de horta haba la sameeyo horta culimmadu ma midaysan yihiin ba afkaar ahaan iyo madab ahaan iyo ma midaysan yihiin su-aashu wataa weyn xataa intiina meesha fadhida ini iga raalliya Eh, waxaan arkay sagaaliyo magaalada rabaad aan mar dooro u tagnay waxaan arkay qolo mutakharijiina oo amba asar ka soo baxaan amba madiina ka soo baxaan amba islaamabada ka soo baxaan meeshay doonaana ka soo baxaanee dib koosh loo siinaayo oo la leeyahay qiraadaad akhrii kartiin ma jirto ilaa qiraa'adda waddanka maroog laga akhriya mooyaane mana iftoon kartiin ilaa iftaha wadanka amba maalikiya ma xasuusta imika xaaliyan madhabkooga inuu maalikiya yahaan u malaynaya haddaynan khaldanayn ma iftoon kartiin bimacnaa su-aashu waxay tahay bismillaah qolada maamulka ilaah idin barakeeyo way wanaagsanaan lahayd haddii codka aad naga hagaajin lahaydeen maxaa yeele hadda nuux intuu hadlaya hadalkiisa waadix ma ahayn oo ma inaan maqli karin baaraka allah fiikum waxaa laga yaabaa inaad idinku maqlayseen laakiin innaga ma maqlayna baaraka allah fiikum marka codka waa ficnaan lahayd laakiin hadalka waxaan ka fahmay nuux ma la samayn karaa ifto halkaa loogaga hadlay qadaayaadka innaga ina haysa ee fiqiga ah culimmaduse ma ku midaysan yihiin masalada iyadaa ka madab soo intaa un mahay nuxurka hadalkaaga maxaa dheer wax kaloo dheeri ma jiro laakiin khaasatan tan guryaha de yurub jooga haddaad codkayga maqlaysiin innigaa yurub jooga waa inaad qaraar cad ka soo saartiin baan inu lahayn maraakiibta loo qaybiyo ayb gaar ahaanna si practical loogu sii dhaadhaco arrimaha la xiriira guryaha iyo wax la mida su-aasha iyada ah waxaan ku hormarinayaa dabcan xaggaan usii dhaqaaqaya xaggan usii dhaqaaqaya sheekh yuusuf kusoo dhow baarak allah fiik alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cla rasuuli اllah wcla alihi wصaxbihi ajmaciin wbacdu diinta islaamku waxay leedahay wax la yidhaahdo qadciyaad iyo danniyaad masaa'isha qaarkood waa masaa'il go'an oo aan khilaaf lahayn weji nadarka iyo aragtidu ay isku kala gedisnaan karaynin maxaa yeelay waxay ku dhisan tahay aasaas xoog leh oo nas cad ah walaa ijtihaada maca nas naska asagoo jira ijtihaad lama ogola iyo maskaxda bini aadamku sababkii ilaahi subxana wa se u soo dejiyo weeyaan diinta lama bedelayo wadaadadu iyo culimmadu xaq uma laha diinta say rabaan inay u dhisaan ama u dhigaan waxay doonaan ay ku dartaan waxay doonaan ay ka yareeyaan diinta ilaahi baa soo dejiyey subxaanahu wa tacaala culimmadu waa muballiqiin alla wuxuu yidhi bay gaarsiinayaan waa weriyaal weriyuhu warkaa loo soo dhiibo unba gudbiyaa soo waxba kama bedelo haddaad fahamku waxaan leeyahay waa weriyaal culimmadu wixii ilaahay u dhiibay rasuulku sheegay oon bay weriyaan ee macna ma dhaliyaan ayagu yacni ma keenaan fikradda ma keenaan marka laga fiiriyo waxyaalaha qadciyaadka ah oo aasaaska diinta islaamka maalan yurub oo kale waxyaalaha inoogu dhibka badan oo inoo haysta oo aanan suurtagal ahayn inaan wax ka bedelno maalinta jumcada ka mid ah hadday isu tagaan fuqahada dhammaanteed ee yidhaahdeen maalinta jimcada aanu rarno ee axad aanu rarno ama ma garanaysaa sabti aynu rarno waxa weeya waxba kama jiraan waxba awood uma ay lahaa arrintaas soo sax maaha fasax sabtigi waa fasax axaddii waa fasax salaaddii jumcad waxay ku soo aaday wakhti maarata la shaqaynayo haddaan intaas u tagno aynu idhaahno ijmaac waxaan samaynay waynu rarnay salaaddii jumcado sabti baan u rarnay takfiiran liacdaadi lmuslimiin muslimiinta dukanaya saan ugu fududayno oo dad u farabadino waxay noqonaysaa salaadaasi hal bacaad lagu lisay noqonaysaa waxbana ka jira mayso maxaa yeelay majaalkii oo lahaa ma aha xaqay u leeyihiin muslimiintu ma aha masaa'isha qaarkeedna waa masaa'il aan go'onayn ee ay dhici karayso qofka faqiihaahi ama oqon u leh shareecada inuu maarata qiyaaso masaladaana inta ay la eg tahay ou qiyaasi karayo weeyaan oo maarata masale qadciyaad aan laskuna khilaafi karayo masaladaas ay wajahat nadarku isbedeli karayaan waxaan leeyahay dadka degan yurub masaa'isha qaarka oo go'an oo marka qaarkood timaada oo duruufta iyo wadanka ka dhashaahi majaalis baa jirta waxa weeyaan hore waa laga jawaabay kutubtu waa buuxaan mujaladaad baa laga qoray majaalis cilmiyaa jirta ijtihaadkii fardiga ahay oo halka qof ah maanta ma aha waxa weeyaan jahaabido iyo rag birarka calaliyay oo fiqiga ku ficeel dheeraaday oo aqoon u lahoo garan karaya masaa'isha meesha lagu xirayo iyo magaranaysa waxay noqonayso raggaas baa maaragtay jira maanta majaalis fara badan baa jirta culimmada soomaaliduna noocaas bay ka mid yihiin marka waxay aan u baahan tahay masaa'isha qaarkood ma dhahay waa maxsuum oo la laysku wada raaci karayo oo ilaahay subxaana wa tacala nicmadiisay kamid tahay inaan isku raacin eh, dadka maarata masaa'isha ijtihaadiga ah leanna waa soconaysaa noloshay la soconaysaa maalinba waxbaa ka bedelmaya wax cusub baa imaanaya soo sax maaha marka masaa'ishaas mushkila ma lahaa ninkii u baahan masiro gaara ay qabsato ee aan maarata majaalistii iyo majaamicdii cilmigaa u laaban karin ha u yimaado ragga aqoonta ula doctor cali iyo ragga jooga ha weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ah, dadka ahlucilmiga ah la weydiya laakiin macnaheedu ma aha masaa'isha inaan la bislayn ama aan la calalin ma aha ma jirto masale baxhi u baahan maanta oo aan wax laga qorin ma jiraan maarta oon laga baarinin wallahu aclam jaza allahu khayran sheekh yuusuf tabcan masaladuu soo koobay wuxuu inay u baahan yihiin maraajic marka loo gudbo iyadoo aanan kusii fogaanaynin waxaan u baahanahay su-aasha kale markiiba in loo gudbo baaraka allah fiikum sheekh muuse kusii gudub ah, maxamed cabdi sheekh abu talxa iyo sheekh mustafa haddii ay iman lahaayeen ficnaan lahayd eh, ah, maxamed cabdi oo ragga shala qoray adiga fadal bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdi xuseen su-aashii shalay culammada la weydiinaayo ayaan daba socdaa ee ku oglaheed arrimaha guri iibsashada iyo wax lamid ah wadaadada sidaan ogahay culammada soomaaliyeed aad bay soomaalida u ixtiraamtaa waana ka dambeynaa waxay noo sheegaanna waan qaadanaa dhibaatada meesha taalla waxaa weeye dadka hadda ku nool waddamada iskanefiyaanka ama khaasatan norway dhib badan baa ka haystaa xagga deegaanka shalayna wadaadka wuu ka dhawaajiyo wuxuu yidhi wakhtigii asxaabta diinta ay soo degaysay timir baa la cuni jiray teendhaa la seexan jiray arrintan meesha taalle aan ku noolnahay waxaan ku noola nuur boland baan ku noolnahay waa dhul aad u qabow meel teendha la dhigan kara ma aho gaaladii iyo guryahaan la noolayna dadka soomaaliyeed waxaa lagu qasbay guryo inay la qaato dhib weyn baan lagu jira ubadka in uu ku sugan yahay waan kala hayaamnay afarta jahe oslo waa la kala guuraa wadaadka meesha nala jooga miskiin sheekh cali asaga laftiisu dhowr jeer baa su'aalo soo weydiinay wuuna ka gaabsadaa waayo arrinta waa arrin u baahan weyn u baahan culammada inay maarata isla meelgaaraan keligii go-aanka ma qaadan karo hadduu wax dhahana keligii tuka cumbaar lagu noqoni waa wada dhantihiin maanta culammadii fiqi ku takhulustaa fadhidaa doctoriin baa fadhiyaa arrintan soomaalida dumarka meesha fadhiya iyo raggan ininka maanta inaga warsugahayaan dhib weyn baa jiraa dadka guryihiina waa lagu qasbaa waana laga qasbayahay wax la sameeyana waa laayahay inigana maxaa dhahdeen guri lama qaadan karo oo sidii dadku u noolaan jireen asxaabtii lamid baa mar walbao marka maxaa loo bahan yahay inaa isbabar dhigtaan nolosha maanta lagu jiro wacyi rasmiga aad fiirsaan baa loo baahan yahay tan kale shalay waxaa la yidhi ardayda iskuullada dhigtaan ee jaamacadaha dhigtaan lacagta s sweden laga dhaho ama anagan aan dhalna loona ma qaadan karaan soomaalida ilmo badan bay dhashaa siddeed cunug sagaal cunug baan dhalnaa ilmihii tromso tronheim bergen bay jaamacadu u ma awoodid ilmahaada inaad dhahdo lacag ayuuta ama hagbad u gashuda kaga bixisid sideed cunugoo jaamacada wada aaday dee horaantiina maasha allah aad baan u dhalnaa waa ogsoontihiin marka ilmihii haddii la dhaho lacagtaa ma qaadan karaan oo dee wax bartaan khasaare ayay ku sugan tahay waxbarashadoodii aqoontoodii dee maxaan u aragnaa ilmihii in lagu dhiirigelinaya waxbarashadii inay waxbana dhiganin oo la leeyahay iska jooga guryihi oo markaa noqono noqonno anagoo horaantiina lagu xamanahay dad aan shaqaysanin ubadkii wax soo bartay oo iskuullada si fiican u baasanaya jaamacada aadi karin xaggii lacagtaa daraaddeed arintan maxaa loo baahan yahay culammada inay ka dhawaajiso si fiican fiqiga iyo arrimaha u dhexgasho insha allahu tacala asalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu weli waxaa moodaa technically in codka uu nagu soo noqonayo waxaa moodaa hadalka duuduubahaan inaan u fahmnama innaga si fiican u maqli mayno allah fiikum ha moodina inaan isdhegatirayno waa laakiin xoogaa eh, su-aashan waxaa mooday shalay inaanu ka jawaabn labaatan sana inaan nasuga ku heshiinaan moodaya weli laakiin waa soo taagan tahay bal weli waxay taagan tahay guryihii iyo waxbarashadii duruuray taagan tahay waa duruura idinkana waxay soo taagan tihiin waxaan lama qaadan kara bal xalkan kusoo dhaway sheekh maxamed xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta towfiiqdii khayrka wanaagga allah na waafajiyo xaqa iyo nuurkan allah nagu toosiyo allah nagu sugo annagoo ku sugan allah nagu dilo walaalahay shala war la idin dhammeeyey sheekh yuusuf iyo sheekh cali ilaahay cumrigood allah barakeeyo ribo ninkii dagaal u diyaar garoobaaya asaga iyo rabbulcaalamiin albaabku waa furan yaha ninka raga laba xaniyood adaa jeebkeeda waxay ka soo saarta aad ka jirta soomaaliyaad tihiin kelmad aan shala rabay sheekh cali a wax yar ka taabta wax kasta ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa joojiyey kaa xarimay albaabkii aada uga bixi lahaydna waa lagu diyaarshay laalaab ha aadin war tiraad ka badateen xoolo idinkuma yara xoog idinkuma yara ayuutaa ayuu ta gurya maxaa u samaysi weysan oo qaanuun leh toban nin labaatan nin hadday isku duubmaan toban sano gudahood guryaa gadan kartaan rag sameeyaan ogah laakiin waa rag isdhaarsaday qaanuun ama banki ha noqoto qoo lala heshiiyo looyar leh ayna ku tasarufi karin tobankaas lacagta ay hal mar aysan wada bixin karin ilaa kulligood ay isku raacaan maahan dhul bannaan intaa gadataan sana sanad u dhisa sheekh xalaal haddii hataa cod loo qaada nooroy maanta liraa xaaraan waa la xalaalaynaa wax soconayo ma lah waxaad ku fikirtiin xaaraan mar kasta xaaraannimadeeda joogi haddii hataa reer galbeed oo dhan caalamkii oo dhan oo u codeeyo oo cod loo bedelo ilaa meeshaan codaa ka jira sama shala wax waa ah birita xalaal noqon marka walaalahay nuqdada ku saabsan guryaha ragga ay dhab ka tahay inay guri ay gataan ay rabaan tiradiinna isku duuma meel ammaanada iyo wax walba hadday dhab idinka tahay laakiin haddaad laallaa rabtid albaabka jahannamo qofa laga celinaayo ma jirta shaadaadii iska celin ribo nololna ku raaxaysa guri kuu deganaa maayo waxaad raanaysa meelaad ku degtid qabow ka gashid wallaahi gurigaada asoo gudihiisa diirnay jahannama kuu soo geli maxaa kuu geeyay isu taga tagaasiyaa ku gadatiin inta isu tagtaan guryaha maxasada lou yeeli laadihin ayuutaa taqaanin ayuuta khayr furta guri aad ku wada gadataan hal dhuloo bannaan oo waasic oo dhul gurigiiba villo ay qaban karto iibsada marka hore sanadkiiba hal door ha la bis wax yar kadib aa guryo ku yeelanaysin laakiin haddii layska daba wareegay waxa la raadin wallaahi waa ku dhaarana qof walbuu ogyaha wax inay xaaraan yihiin laakiin wadaad kaarka u xoqow raadin maaha taas sheekh xalaal waa xalaal waa caddahay shalaa laydiin caddeeyey xaaraanna waa caddahay taas guryaha bangiyo waxaa jira shal sheekha show idiin sheegay u yimaadeen ay fiiriyaan isla fiiriyaan kan ugu macquulsan waayo guriga ta'jiil waa ku gadan kartaa laakiin lacagtiisa inay degan tahay shan boqoloo kun suuq waxaa laga yaaba inuu ka joogo afar boqoloo kun boqolaa lagugu daray laakiin wax kugu darsamaayo ma leh gurigana shardi inuu magacaadu saddexan ku qoran yahay ayaga warqadaha la isla haysto maalinta aad rabta aad kartid marka xor awta ma oggola waddama aan ka nimid bangiyaa isku dayay inay xalaal boqolkiiba boqol furaan waa loo diiday muslimah waa gaalo waayo adduunkan dadaa ragga wareerinaya koox yaraa wax qasaysa dad kale inay addoommo u noqdaan marka walaalahay arrinta ku saabsan guryaha ayuu ta furta rag isdhaarsi labaatan toban boqol usutaga wax yara wax ku gedi kartaan ama arrinta daraasada reerka hadduu sagaal yaha siduu walaalkay sheeg ka soo qaato cunug cunug ha la isugu tago ha la soo saaro hal cunug jaamacadda ha laga saaro kan kale ha laysugu tago ha laga saaro ha shaqo bilaabo ha laysgarabsado adduunka dadkasay wax ku soo saartaan muslimiinta ogaada laakiin annaga markii keli noqota ragaan nahay laakiin markay wadartaa laysu keeno tahay inkaaraa nagu dhacday hadda fatwa walaalkay ka hadlaya in la sameeyo cilmi naguma yara culummo naguma yara marka in sha allahu tacaala laakiin waxay u baahan tahay fatwadii dowlad ummad isku duuban intaasoo dhanna waa la laayahay waase imaan in sha allahu tacaala jazakum allahu khayran wsala allah calaa nabiyina muxamedin wasaxbihi waslem eh, dib qaar ka midihii waa loo soo celin doonaa bal hor su-aalahana daba marna waxaa inay iyadu keliya soo laalaabato haye su-aasha kale gudbi macalin ah. qaybta waxaan u malaynayaa gabdhaha xaggooda in gacanta laga taagay ma garanayo Ah, dumarka meeshii loogu talagalay miiskii iyo mikrofoonka u yaallaa laakiin wuu maran yahay ah, cid aan gaari karo oo gacanta taagaysana ma arko marka gabdhuhu haddii ay u baahan yihiin in loo dhiibo waxaa ficnaan lahayd inay meeshooda kusoo dhowaadaan mikrofoonka iyo miiska waa u diyaar ah, maadaama aan anigu dadka su-aalaha ama ka soo qorayo ama aan idiin dhexeeyo dadku masalada ribada inay xaaraan tahay waa idinla qaateen wayna og yihiin laakiin waxay leeyihiin duruufaha adag ee jira ee aanu sharaxnay iyo qaar aanaan sharaxi karin ma jiri kartaa meel la odhan karo daruuriyaad oo inta culimmadu qiimayso looga bixi karo laakiin masalada inay xaaraan tahay oo aan la geli karin waa idinla qaadana waxaa dhici kartaa waalidiinta qaar aan la kulmay inay dadka qaarkood haystaan ilmo xanuunsan oo dowladdu ay ku yidhaahdaan ama waa laydinka qaadaya ama guri u qaada marka duruufaha gaarka ah ee yimaada sida loo daweyn karo waxaan jeclaan lahaa culimmada insha allahu tacala inay qodobkan ka hadlaan su-aasha saddexaadna waxaan u dhiibayaa maxamed cabdulaahi falantaqadam mashkuura waxaad u dhiibtaa insha allah sheekh abu iyo sheekh almes labadooda bal hormari mid تفضل <clears throat> alxamdu lilahi wa bacd runtii maana ku intibaahin anigii sheekha waan isku yar jeednay markaa maana ku intibaahin mas'alada markaa laga hadlayay sax fiqhu alaqaliyaat waa wax jiri karaa markii laga hadlayo fiqhu alaqaliyaat laakiin xuduud bay leedahay fiqiga laftiisabaa xuduud leh marka waxaan jeclaa biidn illahi tabaaraka wa masaa'ilka noocana doctor axmed araweys iyo sheekh yuusuf iyo inay taxliiliyaan in sha allah baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu siduu walaalkeen hadda ka dhawaajiyiba inay ribada xaaraan tahay qof isku hay ma laha oo qof kas wuu ogyahay waxaan raba inaan ku darsadoo keliya Eh, dadka waxaa u malaysa inay sugaan ilaa daruuriyada laga gaaro oo qofka waxba kasii ballaandegaynin asagoo kasii taxadirin ka hor waxaa arkaysaa in eh, reer dariskaaga ama asxaab lagu qasbo inuu guri qaato guri laga kirayna u waayo adiga adigoo og ah, a sugaysaa ilaa adigana oo lacagti intii la egeed waxaa jirta in tagta hadday kusoo gasho guriga lagu diidaya kumuunaha ah. laakiin dad badanoo intaas soo gasho birbaad deganaa joog daruuriya mataa waa su meesha taagan daruuriya miya adigoo heli kara guri ijaarah imisaa degan guri ijaarah oona lagu qasma guri kumuuna ninka deganaa lagu qasbaanu guri karda way dhici karta ilmo badan inaa haysid laakiin weli haddii aad kasii taxadirtid adiga xaaskaaga haddaa wada shaqaysiin waxaa dhacaysa in intagtiin uu kordho oo lagu dhaho guriga ka guuraysaa laakiin waxaa ka taxadiri karta intagtigaaga intii lagugu talagala inay kusoo gasho aadan waxba intaasu iska ekiis waay waxa kusugaa waxa waaye inaan rabo u bariirtada kusugayso marka waxaan ku diri rabo waxa waaye in balan qofka uu yeesho oona kasii taxadirta biyo intii kusoo gaarina laska moosaa inaad sii taxadirtid oo ku fikirtid in tagtigaas intay kusoo galeed sanadaha soo socda maxaa sameeyaa ugu hortagi karaa inaan rabo kaadaan dhanka loona kaasaha raba inaan ku daro ardayo badanaa jiro oo qaadan loona kaasaha istibeen keliya ku ekaystay aana deen qaadan oo isdabare norwejiga norwejiga aan la noolnahay ilmahooda sannaday fasax qaataan laba sanay fasax ka qaataan jaamacadda si ay u shaqaystaan lacagtay ku dhigan lahayn jaamacadda iyagoo gaala ah waxay ka taxadirayan markaa weydiisid waniba maxaa sanadka u joojistay wuxuu ku leeyahay aniga waxaa rabaa inaana diinta ugu badan oo waxaa rabaa inaa soo shaqaysto oo lacagteeda ku galo marka waxaan dhihi lahaa norwejiga hadduu gartay inuu shaqaysto asagoo aabbihii hooyo caawinaa haysta oo sistem haysta uu diidan yahay diinta adigoo muslim diinta laguu diiday inaa u bareertid aad aadid oona laba sano ka baaqano si aa u shaqaysatay lacagta ku gali lahayd waxau arkay adigaa fikir waasid adaa dadaali waasay waxba culimmada yaa lagu qabsan daruuriyo waayo waxaas lagu qabsan assalamu calaykum baarak allah fiihi dabcan eh, waxaan u malaynayaa in walaalkaas wax badan fahmay oo ah kayska marka laga hadlayo culimmadu masaladu masale cad waay saad idinkuu sheegtayba inaad la socotaan halka waxaan u fadhinaa xuluul rag economics bartay rag waxbartay intubay ku jiraan afkaarta in la isku keeno eh, mahaal waaqicana uu keeno laakiin hal arrin aan ku daro maantana waxaa lagu meeraysanayaa daruuro daruuro maxaa la dhahaa duruuradu haddii la yidhi tubiixu lmaxduuraat waxaa daba taal tuqadar biqadariha laakiin intaan daruurada la isla gaarin annaga situation ahaan daruuro ma gaarnay waxaad og tihiin dastuurka waddankan waxaa ku qoran qof walba xaq wuxuu leeyahay meeluu seexdo iyo wuxuu cuno iyo wuxuu cabo inuu hayo maalinka aad aragtid alaabtaada bannaanka taal inaad sheekh su'aal weydiisad waa qalada daruuro wey laakiin inta aad guri heli kartid daruurada weli mayna gaarin marka baashan culummadan yurub bay ka wadimid waa idinla socdaan marka yaan maantana la dhihin waa daruuraysannahay oo baashu indhaha indhaas iyagu xitaa way fahamsan yihin marka haa marka in wax laga dhaadhacayn karaa mamaba gelaysaba hawshaas marka daruura maxaa la dhahaa waan is ognahay maalintaad aragtid ama maalinkaad aragtid alaabtaada iyo sariirto bannaanka lagu soo tuura ciyaalku ay qabowga joogaan way weydiinin masaladaas waa waa waa baktigii ku bannaanaa oo kale hadal kama taagin laakiin ma gaarin xadda daruura waxaan u baahannahay mawduucana dabcan layskama fatwooda iyadoo aan qaanuunkii la daraasayn awdaacdii la daraaseen daraasayn circumstanska waddankaana la daraasayn taana runtragii waanu ka hadalna biidn illahi subxana wa taala sheekh yuusuf aan kelmad ku daray ku dheeraan maayo sheekh cali khayr allah siiyo waxaan ogahay in badan horta dadku daruuro ma yaqaaneen sharciga wax la yidhahdo waa wixii khaansiir loo banneeyo iyo khamri cabitaankiis daruura markaan ka hadlayno naf ay dhibaxayso labo dadka ka hadlaya daruurada riboo dhahaya horta guryahaad soomaaliya kuleedii soo iibiya fahmaysiin iyo dhulkaada ku jira nin walbaa guryahoonta xagga ka dhistay ayuu leeyahay xagga daruur baa iga haysata oo horta kuwaa soo iibi alaabta xaggaa la soo qarxiyo horta baaraka allah fiikum taa marka ay markaas ka diwaan isla iman doonnaa insha allah qodobka kale biidn illahi subxana wa tacala doctor cabdibasid baan kelmad siinaya insha allah طاعمة شيخ أحمد اقترس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ما بعد beri hore kutubaha dadka islaamiinta ay qoraan oo mashaakilaadka iktiba akhrin jireen waxay dhihi jireen mushkilo aan shareecada islaamka ka abuurmin ee dhaqamo kale ka abuurantay hadhow haddii la yidhaahdo islaamka ha lagu daaweeyo gardaraa ka imaanaysa sababtoo ah marka horeba bayca islaameed iyo bayco sharci dhexdeed mushkiladan kama dhalan meel kale ka dhalatay waxaan ka wadaa maalan sharciga islaamka horta gaalo inaan la degno noomaba ogolaba anaa barii'un miman sakana bayna daharaaniy alkufaar u dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay laa yatraa'a naaraahuma soomaalidun waaba ka mahmaano waxay yidhaahdeen deriskaa diintiisoo kuu yeelaa ama deriskaa kumana caddeeyo kumana madoobeeyo diintiisoo kuu yeelaa marka shaki waxaan lahayn meel aan lagu ogolayn marka horeba haddaad timaadid oo sharci darro ku toogtid adigii baaba sharcigii ka baxsan sharcigiiaan haddana ku habaynaa macquul maaha haddana inaad tiraahdid waxaan ku tacadiyey sharcigii ayaan shalay ku soo tacadiyey oo mas'alo ka mida ah inaan gaalo dhex deganaano aan ubadkeenna aan keensanno loona jeedo wixii nabiga uu ka digo calayhi salaatu wasalaam ayaamihii hore waddanka lagu cusboonaa oo dadku ay shaqaysan jireen xamaasada dacwada ay jirtay waxaa la islaa waaba kanaa meeshaan yurubaaba dacwo fiican ka socotaa laakiin cabbaar markii la joogay ilmihii ay soo koreen dadkii hore ay daaleen ay mashquuleen dacwadii wax yimaada la waayey masaajid wax ka faa'idaysta la waayey ilmihii meesha ku kore wax walba iska dhaafe maaragtay ilxaad iyo tashkiik alla ay ka shakisan yihiin ay ku koreen ee laga yaaban yahay su'aalaha ay ku weydiinayaan iyo waxyaalaha ay ku weydiinayaan dee dhibkii hadda waa la arkay waana ay maaragtay muuqataa marka haddana in la yidhaahdo sharci la'aan aan ku soo galnay sharcinimo kale aan ku darsano sharci darro kale waxyaalaha muxaramaadka wixii shirki ka soo hara iyo taariku salaadnimadu ribada wax ugu weyn bay ka mid tahay imaam maaliga ninaa su'aal weydiiyey waxaan arkuu yidhi nin khamro intou cabay maaragtay dayaxa laacayo oo le dayaxan soo fujinaya markaasan waxaan ku xila dalaaqou yidhi haddayba khamrada wax ka xun ka xaaraan xuna ay jiraan inuu xaaskiisu ka furayayo ku xila dalaaqo imaam maaligaa loo tego waxaa layihi ninkaa xaaskiisa ma ka furantay mase kama furmin aayaadkiibuu fiirfiiriyey axaadiidtii waxau dha niyo xaas waa kaa furantay maxaa dhacay khamrada xaaraan waxaa ka horo ribada ilaahay wuxuu yidhi fa'danuu bixarbi min allahi wa rasuulih waxba dagaal la ogeysiiyey ribada ayaa ka jirta eh, marka ikhwaani culummadana ha dambaajinina idinkuna hay isdambaajinina waxa weeye waa jiraan dad hadde waxaan iska xalaaleeyo ama carab ah ama soomaali ah eh, soomaaliduna waa ka gabayday oo ninaa wuxuu yidhi culummada un sidaas qaar baa qaadanoo falane ayagoon qawiga gaarin baa qiilka loo xulay ayuu dhahay ayagoon qawiga gaarin ayaa qiilka loo xulay soomaalida odayaalkii waa ay yaqaaniin dad mas'alada qawiga oo xoog gale ee maanta ma arkaysaa naska haysata ictimaada iyo dad meelaha qiil loogu raadiyo timbiin in la rabo qiil loogama waaya yidhahdaan soomaalidu yaa marka calaa kulli xaal daruuro qofka guri ribo ku qaadan kara wuxuu heli karaa soomaaliya inta u guuro inuu iska dego oo dhulkiisiiba oo labadii sharci darraba isaga baxo gaaladii uu dhex joogay iyo dembi ku soo goorsado lacagtaa ribo ku qaadanaysid ku guur ee dhulkaagii u guur ama dhul muslin u guur ee markaas ku noolaaw marka baaraka allah fiikum su-aasha kale u gudub maan dabcan hablahii baa soo fadhiisay marka kusoo dhowaada weliba saddexdiina su-aalood insha allahu tacaala israacsada maadaamaad muddo maqnaydeen kusoo dhowaada waqtibaas aada kusoo dhawaada bismi llah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu su-aasha rabo inaan weydiiyo sheekha waxa weeyaan in sheekh maqaaxiyaalka yani waddankan ku yaalo waxaa jiro maqaaxiyaal yani dad muslimiina ay leeyihiin mararka qaar wax cunto bay ku dhahayaan waa xalaal tan ku dheganna waa khansiir soo yani ma la gada karaa oo xalaal miya su-aasheeda waa taa asalamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha labaadna waxa waaye sheekh meesha aan ka shaqeeyo mararka qaar waxaa la keenaa hiribka qaansiirka marka taabashadiisu xaaraan miya mararka qaar waxa dhacday inuu qof ii dirsado aan usoo qabto marka taas maxay diinta islaamka qabtaa su-aasha saddexaadna waxa waaye dukaan oo wax xaaraan iyo xalaala lagu gado ma laga shaqayn karaa Ah, dabcan su-aalaha gabdhaha waxaan filayaa inaad eh, maqlayseen isfaariya ah, inay isku mid yihiin laakiin annaga isfaariya waa shan iyo labaatan sano shan iyo labaatan sano haddii aad ku sii jirayso meesha lacag baad bixinaysaa marka haddaad lacag bixisid intii rabto intaad rabtaa ku jiraysaa ma garanayo xaqiiqatan qaanuunka nooriye sida uu yahay waana familiga iyo reerka loo sii diraa qofkuna eh, forhanlin buu sameeyaaho inuu kule heshiishan labaataas marka la gaaro rignin baa lagu soo diraya sanadkii baa mar bixinaysaa kabacdi waa sanad walbaba xoogay baa la bixiyaa swidishku iyo nooshka labada waxaan ogahay qubuurooyin gule waa jiraan marka taas waxay tusinaysaa inaysan ahayn wada gubid aysan maartay wax generaal ahayn waxay doontaa noqota halka haddaan soo gunaanado shareecada islaamku qofku haddii uu gaaro waqti jirkiisu ou baaliyoobo waxba lagama qabo lafihiisa meel inta la dhigo qabriga in la isticmaalo looguma talagelin dhulku inuu xabaalo isu bedelo ee basharka joogaahi inuu isticmaalo baqiic dad baa lagu aasaa intaasoo sano laakiin qofku markuu lafa noqdo xoogaa dhinac baa loo duwaa gubid maaha kaadli maayo ma bannaan qofka muslimka in la gubo bal nabigu wuxuu yidhi jebita la jebiyaahi maydka laftiisu waxay lamid taha asagoo nooloo la jebiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka laakiin wax yar baa qof ka soo haraya wax dhinac inta loo duwo in maaragtay meeshii qof kale lagu aaso waxba shareecadu kama qabto xabaalana saasaa lagu sameeyaa dhoolka la degan yahay in badan oo kamid a ah dad baa ku baaliyoobay oo maartagay way ilaa dhulku waa buuxsami lahaa haddaan nooca loo nidaam wallahu aclam jazaaka alkhayr dabcan meel ranta loo qaatay meeshaasaa macquula waa ilaan aakhiradii xataa rantaa taal baa la yidhi o la iska daba tegey runtii systemka inta qolyaha bigravelsaha inay ka hadlaan bahayd laakiin labaatan sano markay buuxsanto waa lagu soo wacaya adaa lagula tashanaya wixii laga yeeli laha markaasaad go-aankaaga dhiiban kartaa biidn illahi subxana wa taala gabagabadii intaynaan ka tegin doctor cabdilbasit kelimad yar kooban oo arrinka guryaha ayuu ku darayaa kadibna waan soo gabagabaynayna bismi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu للh رb العاalمين wsala allahu waslm calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin eh, arrinkan guryaha in badan buu soo noqnoqday welina waa dhammaan laayahay eh, culimaduna jasaahum allahu khayran wax badan bay ka sheegeen eh, anigu waxaan rabaa dhowr su-aalood inaan anigana isweydiiyo idinkuna isweydiisaan haddii su-aalahaasi aan jawaab u helno wax badan baa noo fududaanaya haddii laakiin jawaabteedii ay nagu adkaato waxaa adkaanaysaa in arrintan xal loo helo eh, qadiyadan markaad mujtamaceena soomaaliya aad gooni u fiiriso eh, dadka caamada inta badan cudurdaar ma leh oo asagu ninkii wax u sahlaya ama wixii uu rabay helaya ayuu in badan uu aadaa waxaanan qarsoonayn oo dadkao dhan ay wada og yihiin in wadaadada soomaalida intay isu yimaadeen oo kuwa ka jooga dhulkan intaan ogahay ama maraykan jooga ama galbeedka jooga ay ka wada niqaasheen ooy taxliiliyeen oo isu yimaadeen oo ay go-aan ka qaateen anugu ma ogi waa dhici kartaa laakiin inta badan waxay ictimaadaan culimo kale waxay yidhaahdeen ceebna maaha qofka diintan ummaddoodna bay udhexaysaa carab iyo cajam laakiin caamadu waxay kugu xamanayaan ama ay ku leeyihiin haddaa rabto guryahan iyo waxaan la taga sheekh ikhwaan muslimiina u tag haddaa rabto inaad guri iibsanina kuwa salafiinta ama wahaabiyiinta u tag waa xaqiiqa taallo bannaanka taallo aan qofna qarsan ka hormaynin labada madrasaba waa dad culimaa dad ahlu khayra dad wanaaga laakiin fataawadooda inta badan ninban sheekha uu maxaa lalahaay uu ka amar qaato iyo fatwadiisa uu bixiya inta badan laakiin dad khilaafsan waa dhici karaysaa ayaan dhoweyd rag wadaadda oo masaajid imaamo kale ay isqabsadeen qaar baa iscaayay social mediaha war la isu mariyey waro badan baa dhacay waxaan sidaan wax ka qoraan damcay maqaalyaad af carabiya soomaalida inta badan af carabiya kuma hadasho waxaan ku yidhi ma ka hadlayo maxalaalbaa mase xaaraan ma ka hadlayo sababta awooddeeda ma gaarin cilmigeeda ma gaarin sharafteeda ma gaarin wanaaggeeda ma gaarin xalaal iyo xaraan alla iyo rasuulkiisa iyo culimmada diinta taqaana ayaa iskale laakiin waxaan rabaa inaan ra'yigayga cabiro qaabka wax u socdaan eh, marka mushkiladaasina haysataa eh, haddii aanay culimmadu isu imaanin oo iyagu wada hadlin oon wax isweydiinin waxba xal ma gaari karino fataawadan eh, la bixinayana ma horta fatwada fatwo jamaaci ahaa oo laleeyahay wixii intay mid oo dhan ama waa idinka wada xaaraan ama waa idin wada xalaa inaad guryo qaataan mise waa masale fardiya oo qof iyo laba iyo saddex iyo afar qof keliya u baahan weeye horta masalada in la caddeeyo waa laga maarmaan waxaa kaleto waajiba in la ogaado daruuradan la sheegayo intay qadarkeeda la eg tahay majaalka ay ku bannaan tahay intay socon karto waa in la caddeeyaa waxaa kaleeto muhim jiddana in dadku ay ogaadaan nusuusta caamkaa markay masale khaas ay timaado looma deliishan karo marka inaad aayadaha iyo axaadiis horada ku soo aroortay uu la daldalo oo masaladii khaaskaa aan loo soo dhaadhicin waxa weeye cillad jirta weeye waxaa kaleto waajiba ah oo islaamnimadu ayna faraysaa xataa culimmadii yidhaahdeen arrinkan waa bannaan inaan diintooda iyo akhlaaqdooda iyo islaamnimadooda iyo cilmigooda aan lagu xadgudbin oo aan la oranin diintay sahlayaan diintay ku ciyaareen waa laga maarmaano waxaa kaleeto ka mid a ah mucaamalaadka ay shareecadu ay xarimtay kulligood hal cilli ay ka wad yimaadeen mise mid walba cillo gooni ay leedahay sheekh hal daqiiqo waxaa kaleeto waajiba inaan ogaano usrooyinka iyo reeraha soomaaliyeed ee dhulkan ku nool intee baa fuqaro ah nisbadu faqiirnimo intay la eg tahay intee arrinkaasi u baahan waxaa kaleeto waajib ku ah ee dadka meeshatan jooga ee soomaalida ee layihi waad iibsan kartaan imisaa shuruudaha bangiga ugu saaray ay bixin karaan ama ay awoodaan ma la heli karaa wax badiila oo waxaanaan ahayn oo lagu gudbaari karo haddii shuruudo faasi ay timaado caqdigaa muxuu yeelanayaa waxaan ku soo khatibay arrinkayga soomaalida boqolkiiba sagaashan iyo sagaal nin walba soomaaliya guri ayuu ku leeyahay ma arkaysid ninka odhanaya gurigayga intaan soo gaday baan rabaa intaan guri ku gatay toban kun baa iga dhiban laba kun baa iga dhiban see yeeli kara weli maan arag marka waxaan u baahannaha inaan dhiiranno oo aan idhaahno guryaha dubay noogu yaalla ama kenya ku yaalla ama soomaaliya ku yaalla aan cidna deganayn horta kuwa inaan soo iibino hadday rug naga tahay oon diin raadinayna wey markii ay wax naga dhimaan dafilay culimmadu albaabku waa sahlaanaya haddii sidaa aan la yeelin iska dabawareegad ma dhammaana jazakum allah khayr asalamu calaykum jazaaka allahu khayr waxaan idinkugu bishaaraynayaa berri oo sabtiya iyo saa dambe dooddu way furan tahay adiga iyo ma aragtay yaanay ku ciilin su-aalihii ad weydiina culimmadan waa diyaar waxaanu idinka daynay su-aalihii ahaa hoos baa la dhigay iyo intay ka baxdaa keliya toobigan yaan laga bixin insha allah beri way furan taha fiikum dadka aan ka tagnay raalli ha noqdeen jazakum allahu khayra kala saaro kulle barnaamijkana iyo muctamarka in badan waxay ku socotay ama ay halbawlaha u yahay dhallinyarta marka waxaan raas labada su bal inaan kulle maadaama aanan nin dhalinyara arimaha iga guuxay bal inaan culimmada maaragtay aan taladooda qaadano arinta koowaad waxay tahay saad ogtihiin kulle hadda waxaa laga hadlaya guryo iyo wax lamid ah kulle guryahana dad ku noolaaday ay u baahan yihiin marka markaan waxaan isleeyahay marka hore bal dadkii ku noolaan lahaa gurigaas marka hore marka hore inaan islaaxino dhallinyaro badan baa jiro oo banaanka naga maqan ama ha noqdaan kuwo jidka ka qaldamay wiilal iyo gabdhaba ah. ama ha noqdaan kuwo ilxaadnimadii raacay ama jaamacadaha dhigta marka haddaan aanu nahay dadka soomaaliyeed oo ku nool gaar ahaan skandabianka iyo qurbaha maxaan barnaamij u haynaa oo aan ugu soo celin karno dhallinyartan naga tegay diintooda aan ugu soo celin karno mise ma nagu jirta macnaa talada in aan dadka dhallinyarteena naga maqan ama ha noqdaan kuwa bannaanka ku joogaan inay si aan soo celin lahayn barnaamijka ma ku jira haddaysan ku jirinna waxaan is leeyahay waxaan u baahanna inaan haddan bal aan ka fikirno aan talada isku darsanno ila waxaan ogahay mar waxaa jira dhallinyaro carruurta markii la qaadan jiray in badan xoog waxaa la saara sida loo soo celin lahaa laakiin kuwa waxaa jiro oo weynaaday laakiin celin karnaa waa su arrinta labaad waxaan xasuushay abu dalxa mar inay jirtay wiilashay gabdhahaba inay laisku dari jiray ilaa hadda waxaan aaminsanahay wiilal badan baa jikol anigi waa alxamdulila waa guursaday lakin waxaan isleeyahy bal walaalaha bal waxyar ugu hadal <laughs> e, gabdho badan baa jira gurdoona iyo wiilal badan oo gurdoona laakiin haddana waxaa waaye siduu sheekha maanta sheekh yuusuf jidadkiiba ka khaldan haddii maraakiista islaamiga taladooda oo ku jirta in ay jidadka u saxaan oo usoo fudeediya ila waagii waddankeena markaan joognay waxaa laisku raadin jiray qofkii wiilkii wuxuu dhihi jiray eh, faamilkiisi baa wax u raadin jiray laakiin meeshaan faamilkii waxa laga yaabaa inuusan calaaqo badan lahayn marka eh, dhalinyarta sidee loo fudeedayn kara guurka marka baaraka allah fiikum jazaak allah khayr jazaa allahu khayran eh, ninkaa dhallinyarada ah waxa dhan isagaa gartay guryihii sida lagu dhisi lahaa buu sheegay maxaa yaele haddii wiil iyo gabar la ysku daro shan kun ay shaqeeyaan guri waba gadan karaa sooma maha ribo la'aan marka mawduucaas bal sheekh abu talxa mawduucaas takhasus leh kusoo dhowo bal baaraka dadka la ysku waafajiyaa alxamdu lilahi wabacd horta aad baan ugu faraxsanahay nadwooyinka noocan oo kale ah in dadka laga hadliyo mikrofankana loo dhiibo ciddii soo abaabushay ee ka dambaysayna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana miise khaas ah oo runtii uu leeyahay mu'tamarka norway oo meelo badan ayna lahayn in la sii wado waan dhiirigelinayaa marka koowaad marka labaad ninka dhallinyarada ah maraakiistu ma u hayaan wax khito ah oo ay dhallinyaradii ku baadigoobi doonaan ama ku baadigoobayaan oo dhallinyaradii kuwa leexday iyo kuwa xabsiyada ku jira kuwa shiishada cabbaya kuwa meelaha taataagan kuwa shaqola'aanta ah kuwa gaangiska ah dhallinyaradaasi ma loo hayaa mashruuc ama mawduuc lagu wacyigelinayo cid u fikiraysa ma jirtaa cid hurdada u weyday ma jirtaa cid fadhi intay iskugu timid ka wada hadashay ma jirtaa waalidiin dareenkaa qaba ma jiraan culummo dareenkaa qaba ma jirtaa ducaad arrintaa ka shaqaysa ma jirtaa arrintaasi waxaan qabaa ninkaa dhallinyarada ah su'aashiisu inay tahay mixwarka ama lafdhabarka runtii su'aasha ugu qiimaha badan su'aalahan caadiga en fiqiga ahayn su'aal qiimo badan weeye kuwii soo socda waan arki doonnaa sidaa daraaddeed waxaan dhihi lahaa arrinkaa waa in la abuuro haddana sheekh cali uu ku dhawaaqo guddi aabbayaal iyo hooyooyin ka kooban culummo iyo ducaadna ay ku jiraan arrintaas iyada ana xaafad xaafad la yskugu diro tirakoob rasmi ana loo soo sameeyo kadibna lagu maalgeliyo dhallinyarada ay dhallinyaradu u istaagayaan dhallinyarada garanaysa dhallinyarada luuqada lagula hadlo dhallinyarada garanaysa dhallinyarada luuqluuqyada ay galaan dhallinyarada garanaysa dhallinyarada qaabka loo soo jiito bal intii lacag lagu bixiyo la yidhaahdo hebelow maanta waxaan kaa rabnaa asbuucan ama labadan asbuuc shan dhallinyaro ah lacagtaasna qaado oo shaah kula cad maqaaxi la fadhiiso meel kula ciyaar arrintaasi inay muhiim tahay in dhallinyarada la baadi goobo waa qodob aan qaba weeyaan qodobka labaad zawaajka iyo guurka hadda ka hor halkan waanu ka sheegnay in la sameeyo sanduuq dhalinyarada guurkooda besa qaabilsan waxaan baaq goonia u dirayaa hooyooyinka meeshan fadhiya hadday raggii iyo culimmadii dhaqaaqi waayeen hooyooyinku inay ayagu sanduuq furaan kadibna sida mar kasta oo layskugu imaado mujtamarkana uu noqdo maalin mucayana oo dadka jeebkooda loo dhex maro lacag mucayan ana lagu gooyo dhallinyaradana lacagta laga bilaabo ducaadda lacagta laga qaado takaasiilaasha lacagta laga qaado hooyooyinku lacagtu ay bixiyaan laba kastoo isguursanaysa guurka in loo fududeeyo oo loo sahlo waxa weeyaan community muhiim oo isku xidhan baan nahay haddaanan dhallinyarada labadaa qodob ooga fikirin oo bannaankana aanan ka oga baadigoobin guurkoodana aanan ka shaqaynin tobankan sane ee soo socda su'aalahan la isweydiinaya kuwa ka duwan ayaa la isweydiin doonaa eh, waxaan ku khatimayaa hal qodob eh, wareeg aan soo yargalay oo dacwadeed oo maleesiya ilaa astaraaliya ah fikir aan geeyey baan rabaa inaan idiin sheego oo ah gabdhaha waxaan ku idhi muddo saddex bilooda ah, adduunka dukaamada dukaamada alaabta gadaa waa la jebiyaa waa la jebiyaa marka qaarkood alaabta la gadayo bal gabdhuhu muddo saddex bilooda ah, meherkooda ha jebiyeen baan ku idhi aad baa u mahadsantiin tilbuudha insha allah oo hadda tilbuud maa leedahay tilbuudka goormu bilaabanaya tilbudku wuxuu bilaabanayaa maanta